alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wa sallama tasliima kaiira eh, waxaa inoogu dembeeyey mowduucii ku saabsanaa ziyaarada ayaa inoogu dembeeyey istixbaabu ziyarati alqubuur lilrijaal xadiidka shan boqol iyo siddeed iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo shan iyo sagaashane wa can buraydata radia allahu canhu qaala kana rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam yucallimuhum ida kharajuu ila almaqaabir burayda waxau yidhi buraydat ibnu xusayn kaana rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray yucallimuhum mid saxaabada baraa idaa kharajuu ila almaqaabir markay u baxaan ila almaqaabiri xabaalaha markaa ziyaaradkooda ay u baxaan ay ila ziyaarati almaqaabir ayuu bari jiray yacnii inay yidhaahdaan markaa dikrigan ama ducadan yacni ducaa ama dikri ayuu bari jiray fa kaana qaa'iluhum yaquul wuxuu ahaan jiray midkood oo saxaabada ka midii mid yidhaahdaa markaa la baray yaquulu mid yidhaahda ayuu ahaa assalaamu calaykum ahla addiyaari min almu'miniina waalmuslimiin assalaamu calaykum nabadgelyo korkiinna ha ahaato ahla diyaari ayaa ahla diyaari daarahan iyo guryahan cidda u ehelka ahow oo min almu'miniina mu'miniin ahaaday waalmuslimiina iyo muslimiin ahaaday mintu bayaaniya ama akhusu waxaan soo gaar yeelayaa ahla diyaari guryahan cidda u ehelkaa baan soo gaar yeelaya guryaha waxaa loo jeedaa dee xabaalihii baa ka dhigan guryo oo kale yacni ka dhigan oo min almu'miniina mu'miniin ah waalmuslimiina iyo muslimiin ah wa inna in shaaa allaahu bikum laaxiquun wa inna annaguna in shaa allaahu haddii ilaahay uu doono bikum laaxiquun idinkaanu idinsoo haleelayna waa idinka daba imanaynaa waa idin daba joognaa as'alu allaaha lana walakum alcaafiya as'alu allaaha waxaan weydiisanayaa allaah lanaa nafaha yaga aan u weydiinayaa uga baryayaa walakum idinkana aan idinka baryayaa idinku ducaynayaa alcaafiyata caafiyo in wax kastoo la nacaayo ee ilaahay inaga nabadgeliyo wax kastoo la nacaayo la karahiyaysanayo in ilaahay inaga nabadgeliyo rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu baray saxaabada ducada ay odhanayaan iyo dikriga ay odhanayaan wakhtiga ay xabaalaha booqdaan waxaanu ku baray inaysan yidhaahdaan marka sunno waxa ah insaan la yidhaahdo sunno waxa ah in la yidhaahdo assalaamu calaykum ahla diyaari min almu'miniina waalmuslimiina wa in shaa allahu bikum laaxiquun as'alu llaha lana walakum alcaafiya alfaadaha qaarkood waa kuway kala yaro duwan yihiin meelaha yani marka axaadiistay ku soo aroortay laakiin macnuhu waa qariib waa isu dhow marka sidaa in la yidhaahdo inay fiican tahay baa laga qaadanaya qofkana ajar baa ugu sugan booqashada uu xabaalaha booqanayo khaas ahaan marka raggu raggu inay markaa booqdaan xabaalaha inay booqdaan oo ziyaaro sharciya ay booqdaan ajar baa ugu jira ducada ay u ducaynayaanna amwaadda meesha ku aasan loo ducaynayana ajar baa ugu sugan yagana ixsaan bay u tahay iyo samafal bay u tahay sunna noolaynna way tahay sunnihii la noolaynaayo laakiin siyaarada markaa bidciga ama shirkiga waa in layska jiraa oo la yska ilaaliyaa waan lala iman waxaa kaloo laga qaadanayaa ducadu inay markaa tahay shay naafico fiican oo ducada waa layna amray wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigeen wuxuu yidhi aniga ibarya astajib lakum waa idinka aqbalaya haddaa ibaridaan bacdu suufiya waxay yidhahdeen qofku inuu ducaysto waxa ma dee waxa weeye wixii loo qadaray ee qornaa ee ma seegayo ya marka saas aawadeed yacni ducadii marka waxay ka dhigeen in markaa aynay yacni sidaa aynay muhim u ahayn qiso yaroo markaa dee baatila bay soo arooriyaan qisa baatila oo ay yidhaahdaan nebi ibraahim baa markii dabka lagu tuuraayey malag u yimi markaasuu ku yidhi dan ma ii leedahay markaasuu amaa ilayka falaa adiga miyaa wax dana kuma lih haddaa ilaahay maxaad weydiisan weyday waxay igaga filan buu yidhi cilmuhu bixaalii ya xasbi min su'aalii cilmuhu bixaalii hada baail wey baail wey wax suganna ma aha wax sugan maaha waa baail nusuustii adiladana waa khilaafsan tahay oo in la yidhaahdo markaa waxa weeye ogaalka allah og yahay baa lagaga kaaftoomayaa oo sida fiicani tahay in lagaga kaaftoomo ducada dee sidii nebiyadu ku sugnaayeen ma aha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa ducaysan jiray allahna waa beryi jiray yaa nebiyadii horena waa ducaysan jireen allahna waa beryi jireen adciyadii nebiyada wax ka midina calayhim asalaam waxay ku soo aroortay qur'aanka qur'aankay ku timi hadduu nebi aadam yahay hadduu nebi nuux yahay hadduu marka waxa weeye nebi ibraahim yahay hadduu marka waxa weeye nebiyadii ka dambeeyey qaar ka mida hadday yihiin ya ilaahayna waaba amray wa qaala rabbukum udcuunii allah baa wuxuu leeyahy ibari aniga ibarya astajib lakum hadda ma aragtaa marka ducadii waxa weye waa shay layska yska rabo wey adducaau huwa alcibaada rabbi baa lagu caabudayaa oo loogu dhowaanayaa ciddaan allah baryin allah waaba u cadhoodaa kamaa warada fi alxadiid man lam yas'al illaha yaghdab calayh kaan allah baryin allah waa u cadhoodaa ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey allahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wa bunayu aadama xiina yus'alu yaqdabu marka ducadu waxa weya muhim markuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ducada qofka muslimka u ducaystaa saddex mid bay noqonaysaa ima an yucajala lahu fi dunya wa ima an yudakhara lahu fi alaakhira wa ima an yusrafa canhu min ashari milah yacni waxa weeye ama shar la mida waa in laga leexiyo ama waa in aakhiro loogu kaydiyo ama waa in adduunyada loogu soo dedejiyo saddexdaa midunbay u dhacaysaa haddaanu wax dembi ah ama qatiicatu raxim ah aanu ku ducaysan yacni duca dembi ka madhan hadduu ducaysto saddexdaa mid bay u dhacaysaa waa laga aqbalayaa ya laakiin saddexda mid bay u dhacaysaa idan nuksiru bay yidhahdeen saxaabadii marba hadday caynkaa tahay waa farabadinaynaa nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam allahu akaru ay allahu akaru ijaaba ilaahay baa aqbalaad badan xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaal mara rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam biqubuurin bilmadiina cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi rasuulki ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu soo maray biqubuurin xabaaluu soo maray bilmadiinati xabaalahaasoo madiine ku sugan ayuu soo maray bacda dambe waa darfiyo fa aqbala calayhim biwajhih fa aqbala waa soo qaabilay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u soo jeestay calayhim yaga xaggooda korkooda biwajhi wejigiisu u soo jeediyey faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum ya ahla alqubuur assalaamu nabadgelyo calaykum korkiinna ha ahaato ama weji labaad assalaamu ay xifdu asalaami ilaaha assalaam ilaalintiisu calaykum korkiinna ha ahaato laba wajaa iskaga sugan assalaamu calaykum assalaam in loo fasiro assalaama nabadgelyada iyo in la yidhahdo assalaam waa magicii ilaahay waa ismuullah marka min baabi xadfi lmudaaf ay xifdu asalaami calaykum tafsiirka marka waxaa labada waji lagu fasiraayo ahlucilmi waa sheegeen ibnulambaari waxa uu ku sheegaa kitaabkiisa azaahir ayuu marka ku sheegaa waxaana fiican wejiga ah xifdu salaami calaykum hada ajwad ilaalinta ilaaha assalaam korkiinna ha ahaato allah haydin ilaaliyo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis wuxuu ku yidhi assalaamu ismun min asmaa'i illahi wadacahu fi alard faafshuuhu baynakum assalaam waa magac magacyada ilaahay ka mida oo wadacahu fi lardi allah dhulka dhigay bimacnaa uu sharciyeeyey in laysku salaamo faafshuuhu baynakum dhexdiinna ku faafiya assalaamu calaykum nabadgelyo korkiinna ha ahaato ama assalaamu ay xifdu salaami ilaaha assalaam ee ceeb iyo nuqsaan oo dhan ka nabadgalay ee ilaalintiisu calaykum korkiinna ha ahaato ya ahla alqubuuri kuwa qubuurahan marka u ehelka ahow yakfiru allaahu lana walakum yakfiru allaahu allah ha dhaafo lanaa annaga ha noo dhaafo walakum idinkana ha idin dhaafo jumladu waa khabariyatun lafdan ducaa'iyatun macnan xagga lafdiga ayay khabar ka tahay laakiin xagga macnahay duca ka tahay antum salafuna wa naxnu bilathar antum idinku salafuna waxaa kuwii naga hormaray ee naga sii horreeyey wanaxnu naxnu bilathar annaguna yani raadkiinaanu ku sugannay waa idin daba joognaa yani waa idinka daba dhimanaynaa waa idin daba joognaa baa macnuhu dhacay rawahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu yihi waa xadiis xasan ayuu yidhi bacdu ahli cilmi xadiiskan sanadkiisa waa ka hadleen oo waxay yidhahdeen sanadkiisa sheekh albaani wuxuu odhanayaa sanadkiisa waxaa ku jira qaabuus ibnu abi dabyaan baa ku jira nasaa'i wuxuu ka yidhi qawi ma aha laysa bilqawiy ibnu xibbaanna wuxuu ka yidhi waa radii'u lxifdi xifdigiisu waa liitaa waa liitaa marka waxa weeye inta kale yacni marka macna ahaan way isku dhow yihiin laakiin zawaa'id buu leeyahay ama waxbuu kaga yara beddelan yahay oo fa aqbala calayhim biwajhihi ay ka mid tahay oo riwaayaadka kale ma sheegay iqbaalka iyo caynkaa sheegmay calaa kulli xaal sanad ahaan yacni waxa weeye waa dacfa ku sugan saas yadaa weeye marka kuwa asaaniidda saxiixa ku soo aroortay waa in marka waxa weeye la yidhaahdaa oo lagu markaa loogu duceeya saas baabka toddobiyo lixdan baabu karaahiyati tamani almowti bisababi durin nazala bih baabu karaahiyati tamani lmowti geerida in la jeclaystooo la tamaniyo karaahiyada la karaahiyaysanayo baabkeedii weeye oo loo jeclaysto oo loo tamaniyo bisababi durin lur daraaddii ama dhibaato daraaddeed dhibkaasoo nasala bihi isaga ku soo degay walaa ba'sa bihi wax dhibi kuma sugnaa bikhawfi alfitnati haddii waxa weeye loo tamaniyo oo loo jeclaysto geerida likhawfi alfitnati baqasho fitno laga baqanayo daraaddeed haddii geerida loo tamaniyo wax dhibi kuma sugnaa fiddiini diinka ruuxa laga fitneeyo baqasho uu taa ka baqanayo geeridii waa u tamaniyi karaa laakiin dhibaato markaa kale oo ku timi oo ku dhacday inuu markaa u tamaniyo geeridii ma aha xadiidka dabcdaha qaarkoodna waa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam qaal laa yatamanna axadukum almowta yaanu tamaniyin oo jeclaysanin midkiin almawta geerida halka nusakhaa xoogaa iskhilaafsan laa yatamanayanna iyo laa yatamannaa iyo laa yatamanna saddexda mid walba waa qorayaan laa yatamanayanna marka la yidhaahdo muxaqiqiinta qaarkood saasay markaa u qoreen kollay usuusha qaarkoodna waa ku sugantaho riwaayada bukhaari waxaan filaya inay saa tahay oo tawkiidkaa leedahay yacni yaanu jeclaysanin oo yaanu jeclaysanin oo yaanu jeclaysanin waa nahyi weliba la adkeeyey nuunu tawkiid musaqal ah lagu adkeeyey axadukum midkiin almowta geerida laa yatamanna marka la yidhaahdo oo alifka la gooyana waa nahyi aan tawkiid lahayn yaanu jeclaysanin xadfulaakhir ayaa lagu sameeyey oo lagu jasmiyey laa yatamanna yaanu jeclaysanin axadukum almowta laa yatamannaa markay tahay weji kale waa aqbari kartaayo waxaa daahira inay tahay khabarun yuraadu bihi annahyu ama nafyun yuraadu bihi annahyu siiqadu inay nafyi tahay laakiin nahyi looga jeedo laa yatamannaa ma jeclaysto yacnii yaanu jeclaysanin axadukum midkiin almowta geerida geerida yaanu tamanniyin imaa muxsinan falacallahu yasdaad ima an yakuuna muxsinan ama waa inuu noqdaa mid samafalay falacallahu wuxuu rajaynayaa yasdaadu khayrka inuu farabadsaduu rajaynaya hadduu mid wanaagsan yahay khayrka inuu badsaduu rajaynaya wa imaa musii'an wa imaa an yakuuna ama waa inuu noqdo musii'an mid xumaato falay waa inuu yahay falacallahu yastactib wuxuu rajaynayaa inuu raalli ahaansho dalbo in allah raalli ka noqdo in allah raalli ka noqdo oo towbad uu la yimi uu kaga raalli noqdo oo towbadda la waafajiyo oo rabbi uu raalligeliyo oo rabbi raalli ka noqdo raalli ahaansho dalbuu rajaynaya istictaabku waxa weeye waa talabulcutba talabulcutbana waa talabulrida raalli ahaansho in la dalbo weeye raalli ahaanshahana wuxuu ku dalbayaa towbadda uu toobad keenayo xaaladda beddelaayo camal saalixoo wanaagsan la imanayo iyo towbad la imanayo muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wa hada lafdu lbukhaariyi kanna waa lafdigii bukhaari wa fii riwaayatin limuslim riwaayo waxaa ku sugnayd muslim u sugnaatay can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli ilahi sala allahu aleyh wasalam abu hureyre wuxuu ka soo wariyey muslim isagoo abu hureyre ka soo warinaya rasuulka sala allahu aleyh wasalam qaala inuu yidhi laa yatamanna axadukum almowta yaanu jeclaysanin midkiin geerida sidii baa nusakhu isugu khilaafsan yihiin man laa yatamanaba mise walaa laa yatamannaa ikhtilaafkii sidii buu yaala laakiin badanku alifka waa sugayaan sida shuraaxda qaarkood ba ay sheegeen kutubta usuusha laftooda badankoodu waa sugayaan alifka walaa yatamannaa axadukum almowta yani waxa weeye kutubta usuusha akaru nusak waxay qorayaan alifkaas ma jeclaysanayo midkiin geerida yacnii yaanu jeclaysanin midkiin geeridoo tamaniyin nafyun yuraadu bihi nahyu walaa yadcu bihi yaanu ku ducaysan geerida min qabli an ya'tiyahu geeridu intaynay u iman ka hor innahu idaa maata inqataca camaluh innahu sha'niye idaa maata shakhsigu markuu dhinto inqataca waa go'aya camaluhu camalkiisa go'aya kutubaha qaarkood waxay ugu soo aroortay amaduhu halka caynka beddelkiisa in hamza ku timi halkan waxaan filayaa dhammaan waxaa idiin qorayaa camalu inqataca waxaa go'aya camaluhu camalkiisaa go'aya oo camalku baashirayoo samaynayey ayaa go'aya camalladii uu sababa ee raadadkoodii ka tegay iyagu waa baaqi noqonaya ama awqaaf ha noqoto ama cilmi uu nashriye ha noqoto ama shar dee uu sababay oo dadka u bilaabay ha noqoto kuwaas iyagu waa u hadhayaan waana u socdaan khayr iyo sharba khayr iyo sharba wa inahu laa yaziidu lmumina cumuruhu ila khayraa wa inahu shaniyo damiirku waa damiiru shani laa yaziidu almu'mina muuminka uma kordhinayo cumuruhu ay tuulu cumurihi cumruhu iyo cumuruhu labadaba waa laodhan karaa ashyaada ku yimi fucul carabta qaarkood way khafiifiyaan dabeedna markaysaa way reebaan xarafka dhexe waa sida cusri cusur sida yusri yusur yacni saasoo kale sida cumri cumur yacni caynkaasoo kale carabta qaarkoodna way tasqiiliyaan oo way godaan cumur iyo yusur iyo yani markaa saas marka qofka muuminka uma kordhinayo cumuruhu ama cumruhu tuulu cumrihi dheeraanshaha cumrigiisu uu dheer yahay min baabi lmudaaf oo tuul la qadaro ilaa khayra khayr waxaan ahayn uga kordhinayo culamada qaarkood waxay yidhaahdeen ishkaal laa yatamannaa axadukum alifka marka la baaqi yeelo waa sida akar nusakh ay ku sugnayd bay yidhaahdeene kutubaha usuushay soo wariseen muslim keliyu inagu inooga sheegay laakiin kutubo kalea la soo wariyey marka kutubaha soo wariyey iyo markaa nusakha markaa la hayo ee kitaabka muslim yacni usuushiisa ahaayee bimacnaa nusakha muslim ee nusaakhdu ay qoreen badankooda waxaa ku sugnayd alifka in la baaqi yeelo laa yatamannaa axadukum almowt haddaba waxaa lagu cadfay walaa yadcu bihi taa dambe waawgii waa go'an yahay oo xadfulaakhir baa ku sugan tii hore xadfulaakhir laguma samayn tii dambena xadfulaakhir baa lagu sameeyey haddana waa laysku cadfay see laysugu cadfayaa oo khabar iyo inshaa miyaa laysku cadfaa nahyi iyo nafyi miyaa laysku cadfaa taa culammada qaarkood waxay kaga jawaabeen inay yidhaahdeen waxa marka ay noqonaysaa nafyigan baa u dhacaya macna nahyi marka maadaama macna nahyi uu dhacaayo waxay ka dhigan tahay nahyi nahyi in lagu cadfay culamada qaarkood baa saa yidhi ibnu xajar alasqalaani wuxuu odhanayaa waxaa ku sugan markuu hadalkaas soo naqliyo tilmaan la tilmaamayo ta hore lafteedu inay nahyi tahay oo waxay noqonaysaa baabkii nahyiga inay ku sugan tahay in la tilmaamayo ayay noqonaysa marka wuxuu noqonayaa laba luqo kala duwan inuu kulmiyey oo midna xarafkii cillada la xadfay midna la sugay aduu jawaab kalay noqonaysaa hadalka ibnu xajar sheegay waa aakhar bay u dhacaysaa inkastoo uu dhigay taa hore inuu markaa ka dhigo muraadkiisu inuu sidaa yahay inuu u fasiro ma u tawjiihiyo carabta qaarkood waxay ugu hadleen inay waxaweeye xarafka cillo inay baaqi yeelaan iyada oo haddana markaa waxa weeye ay tahay nafyi meesha yaallo yani ficilkii majzuum yahay in haddana aakhirkii xarafkii cillo la baaqi yeelo laada naahiyadu waxbay jasminaysaa jawaasimtay ka mid tahay marka ama yada ha noqoto ama qaar kaleba ha noqotee ficilkii isagoo jaasim galay amaba uu noqday marka waxa weeye mid lagu binaynaayo wixii lagu jasmin jiray in waxa weeye haddana xarafka cillo la baaqi yeelo laa takhaafu darakan walaa takhsha qiraa'o kale waxa la akhriyo sabci ah laa takhaf darakan walaa takhsha walaa takhshaa alifka waa la baaqi yeelay laa takhafna ficilkii waa la jasmiyey waxaa la mid a ah, innahu man yattaqi wa yasbir innahu man yattaqii wa yasbir ayaa qiraa'o fi sabca la akhriyey oo yattaqii ficilkii waa ficlu sharti wayasbir oo lagu cadfay waa la jasmiyey oo jasmadu waa ka muuqataa macduufu calayhigiina yattaqii quraada badankoodu yattaqi bay akhriyeen laakiin ruwaadda sabcada raawi ka mida ayaa yattaqii akhriyey haddana wayasbir reebay marka qur'aankii baaba de la akhriyey shawaahidda carabiga ee ku soo aroortayna dee aad bay u badan tahay calaa kulli xaal waa tawjiih markaa jira weeye marka sidaas aawadeed waa laba luqo siduu markaa tilmaamaayo weyi marka xadiidku wuxuu sheegayaa iyo xadiidka horeba qofku inaanu geerida tamaniyin oo jeclaysan waxaan u egyahay si caama ah in loo reebaayo sinaba qofka aan u tamaniin karin laakiin waxaa inoo qeydi doonaa xadiidka soo socda meesha uu tarjamada ama baabka ka qaatay nawowina raximahullah waa xadiidka taqyiidkiisa lidurin asaabahu marka xadiistani waxay noqonaysaa inay tahay yani marka caam xadiiskana uu yahay khaasa uu khasisaayo ama waxaa la odhan karaa axaadiistani waa mutlaqa xadiiskanna waa muqayad marka yuxmalu lmutlaqu cala lmuqayad lakin sida qawaacidda kollay waafaqsane sida hore male weeye qawaacidda sida hore waafaqsan waayo ficilka haddii waxa weeye nafyi ama nahyi uu galo waa caamun fi laxwaal inkastoo bacdi usuuliyiinta ka mida ay yidhaahdaan wa caamun fi lashkhaasi mutlaqun fi laxwaal xagga axwaasha ayuu ka yahay mutlaq laakiin ashkhaastu caam ku yahay calaa kulli xaal sidii la yidhahdaba waxay noqonaysaa waxa weye xadiidkaasi inuu masaladii tafsiilinayo dhibaato adduunyo ku timid daraaddeed haddaanu u tamaniyaynin geerida ee u tamaniyaayo diinkiisii inuu fitno uga baqay waa tamaniyi karaa saasaa macnuhu dhacaya waana sida imaam albukhaari uu u tamaniyey geerida markii waxa weeye uu fitnada ka baqay waxaase fiican ducada ruuxu inugu ducaysto yacni markaas sida uu nebigu sheegay allahuma axyinii maa kaanat ilxayaatu khayra lii qofka markaa muuminka ah yacni cimrigiisu inuu dheeraada waa u fiican tahay oo dee khayrkiibuu farabadsanaya badsanaya xadiisku wuxuu tilmaamaya ima muxsinan falacalahu yasdaad qofku ama waa mid samafalayo oo khayr la imanayo khayrkii inuu kororsadu rajaynaya ama waa mid waxaweeye xumaato falaya oo inuu ka toobad keeno oo raalli ahaansha dalbo ayuu rajaynaya dee mid waliba waa u khayr marka hadduu xumaanuu ku sugnaa ka noqdo ka toobad keeno waa u khayr hadduu khayr fara farabadsadona waa u khayr khayrukum man taala cumuruhu wa camaluhu waata nabiga laga soo wariyey calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi waxaa idinku khayr badan ka cimrigiisuna dheeraado camalkiisuna wanaagsanaado ya kaasaa idinku khayr badan cimri dheerarku qofka marka waxawan yani muuminka ah waa u wanaagsan yahay khayr buu farabadsanaya laakiin fitno iyo khaatimadiisu inay xumaato iyo diinka in laga fitneeyo hadduu ka baqo xaaladda caynkaasa dee waxaweeye geeridii waa tamaniyi karaa inuu yidhahdo faqbidnii ilayka hayra maftuun ya yani waxa weye inkastoo taasi marka waxa weeye aynay de marka horeba goortaadii oofsanayso uun waxaad i oofsataa anigoo fitno ka maran baa macnuhu dhacaysa mar walba lagu ducaysan karaa tawafanii musliman waa xaaladda marka waxa weeye xaaladda aanoo ku sugan i oofso goortaadii oofsanaysaba ee tamani geeri la tamaniyayo noqon mayso noqon mayso taas hmm. waa xaalkaasaa la dalbayaa goortay noqotaba inuu ku sugan yahay marka qalbiga yaanu ka jeclaysanin geeridii yaanu kuna ducaysaninoo afkana kaga ducaysanin intaan geeridu u iman ka hor min qabli an ya'tiyahu waxaa laga qaadanaya markay geeridu timaaddo in markaa la dalbi karo geerida waayo taqyiidka min qabli an ya'tiyahu baa laga qaadanaya saas aawadee nebiga calayhi salaatu wasalaam markii sakaraadku ku yimi wa alxiqnii birafiiqi alaclaa ayuu ku ducaystay lakin waa cinda sakaraat marka geerida asbaabteeda timi markaas ku ducaysanay xadiiskan muxuu sheegaya min qabli an yatiyahu geeridu intaanu iman ka hor yaano asbaabtiisi ayna iman xaaladda caynkaas ayaana ku ducaysan laakiin marka asbaabtiisi timaaddo xaaladda caynkaasi waa ku ducaysan karaa ya wa birafiiqi alaclaa waa cinda sakaraat hadduu dhinto camalkiisu waa go'aya yani waxa weeye hadduu dhinto camalkiisu waa go'aya waxaa loo jeedaa camalkii laga sawaabinaya laga ajar siinayaa go'ayaa laga tilmaamaya waxaa laga yaabaa dadka qaar inay yidhaahdaan camalka dadka uu ka go'ayaan waa dadkaan nebiyada ahayn laakiin nebiyada camalku waa u socdaa iyagoo xadiiskii cuskanaya alambiyaa axyaaun fii qubuurihim yusalluun nebiyadu xabaalahooday ku nool yihiin oo ku tukanayaan xadiiskaana culamada qaarkood baa dequweeyey oo sheekh albaanina waa saxiixinaya iyo inuu yidhi muusa bnu cimraan baan soo maray cinda alkasiib alaxmari qaa'iman fii qabrihi yusallii xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey cala kulli xaal axaadiistaa qudhooda culamada qaar baa sixadooda ka hadlay xataa xadiiska muslim wuxuu ka mid yahay axaadiistii muslim lagu qabsaday ee xufaadda qaarkood ay ku naqdiyeen ay ka hadleen ayuu ka mid yahay laakiinba hadday sugnaadaan axaadiistaasi bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen sida alcallaamatu ibnulqayim miday nebiyadu la gaar yihiin ma aha waxaanu yidhi xadiidkan waxaweye muslim bukhaari iyo muslim baa isku khilaafay oo fi lqalbi minhu xasiika qalbiga sixadiisa waxbaa kaga jira ya bukhaari agtiisa macluul buu ka ahaa ka nebi muuse ku saabsan calayhi asalaam laakiin hadduu asaxa buu yidhi waxaa soo aroortay qofka muuminkiiba xabaashiisa gudaheeda inuu ku tukanaayo oo waxaa dhacday xadiiska ibnu xibbaan buu soo arooriyey ee tilmaamaya qofka muuminkaa marka su'aalaha la weydiiyo qabriga gudihiisa su'aalaha lagu weydiiyo wuxuu malaa'igta ku yidhaahdaa markuu su'aalihii uga jawaabo idaaya haddaba aan tukadeen ibnu xibbaanna waa saxiixiyey ibnu qayimna wuxuu odhanayaa waa xasan ama xufaad kale waxay yidhaahdeen waa xasan bacdu lxufaad calaa kulli xaal kullu daalika hadday sugnaadaan kama hor imanayaan xadiidkan camalkiisaa go'aya idaa maata alinsaanu inqataca camalu alinsaan wa caam kullu insaan baa soo gelaya ya istiqraaqiya qof kasta ayaa soo gelaya nebi ha noqdo ama cid kale ha noqdo wuxuu ku caanbaxay xadiiskaasi oo markaa kutubo badan oo yani ay u soo naqliyeen idaa maata bnu aadama inqaaca camalu laakiin usuusha looguma soo warin idaa maata bnu aadam abadan xufaad badan baa u soo naqliyey kutubaha ay allifeen ugu soo raray idaa maata bnu aadam inqaaca camalu laakiin waxaa ku sugan kutubulusuul kutubta markaa usuushay axaadiista asal ahaan u soo warisay oo saxiixu muslim muslim ka mid yahay saxiixu muslim iyo kutubaha kale la soo wariyeyba wuxuu ugu yimi idaa maata alinsaan ama idaa maata alcabdu hadduu marka insaanku dhinto yani waxa weye aadam faman duunahu kulli waa soo wadagelayaan ama idaa maata alcabdu ama hadduu addoonku dhinto inqaطa camaluhu ila min alaa calaa kulli xaal marka waxaa laga tilmaamayaa camalkii laga hawaabinaye laga ajar siinayaa go'aya ama tacabudka iyo cibaadada ay kula imanayaan xabaasha gudaheeda hadday sugnaato waxay culammada qaarkood yidhaahdeen sida shaykhulislaam ibnu taymiya waa camal uu ku raaxaysanayo isagu oo uu macaansanayo laakiin camal laga sawaabinayo ma aha ya yacni waxa weeye salaadan iyo cibaadadan uu kula imanayo xabaasha gudaheeda ama nebiyadu kula imanayaan ama cid kale kula imanayso hadday sugnaato oo asaxdo waxaa looga jeedaa waa camal ay ku raaxaysanayaan oo ay taladud iyo raaxaysi iyo macaansi ay u samaynayaanoo iyaga raaxadooda ah ee camal laga sawaabinayo oo laga ajarsiinayo ma aha sida ahlu jannuhuba jannada iyagoo ku jira wayulhamuuna tasbiixa ka nafas waxaa lagu ilhaamiyaa la waafajiyaa tasbiixda ay tasbiixsanayaan ahlu jannuhu oo looga yeelaa sida neefsigoo kale inaan wax ka mashquulinayo ka goynayaaba jirin mustamir tahay mar walba tasbiixdaas ay ahlu jannuhu tasbiixsanayaanee daa'imkaa ma mid laga sawaabinayo oo laga ajar siinayaa maya iyaga ku raaxaysanaya sawaabkoodii iyo abaalmarintoodii horea loo siiyey taasoo kalay markaa tahay marka camalka go'ayaa waa camalkii laga sawaabinayey ee laga ajar siinaya noocaasu markaa noqonaya waa marka qofka muminka cimriga dheeri wuxuu u kordhinayaa un khayr buu u xadiidka shan boqol iyo koob iyo sagaashan dabcdaha qaarkoodna waa shan boqol iyo siddeed iyo sagaashan ee can anasin radi allaahu canh qaala qaala rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam laa yatamanayanna axadukum almowta lidurin asaabah laa yatamanayanna yaanu jeclaysanin oo jeclaysanin oo jeclaysanin axadukum midkiin almowta geerida yaanu jeclaysan lidurin asaabah dhibaato haleeshay daraaddeed yaanu u jeclaysan fain kaana laabudda faacilan fain kaana hadduu ahaaday ay huwa shakhsigu laabudda faacilan lagama maarmaan inay tahay faacilan inuu samaynaya lagama maarmaan inay tahay falyaqul ha yidhaahdo allaahumma yaa allaahu allaahu axyinii inoole maa kaanat ilxayaatu khayran lii muddada noloshu ay ii tahay mid ii khayr badan ilaahayu inoole muddada noloshu ii khayr badan tahay ilaahu inoole wa tawafanii i oofso oo bimacnaa geeri ii keeno idil idaa kaanat ilwafaatu khayran lii hadday ahaato geeridu mid ii khayr badan hadday tahayna ilaahu ii oofsoo i dil sidaa ku ducaysto muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahi bukhari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu markaa qaydayaa xukunkii hore oo lidurrin asaaba dhibaato haleeshay daraaddeed yaanu geerida u jeclaysan halkaasaa waxaa laga qaatay in haddii markaa waxa weeye fitno uu diinkiisii uga baqo sidaa daraaddeed inuu u jeclaysan karo geerida laakiin dhibaato adduunyo ku timi geeri inuu u tamaniyo u jeclaysto ilaah maxaan ka noolahay ilaahay ow idiloo geeri ii keen taasi waxay noqonaysaa qadaagii ilaahay iyo qadarkiisii inaan lagu raalli noqon waxay koobsanaysaa ilaahay qadarkiisii iyo qadaagiisii inaan lagu raalli noqon bay koobsanaysa waxaa la rabaa ilaahay qadaagiisa iyo qadarkiisa in lagu raalli noqdo lana sabro sabir yaraan baana keensatay iyo argagaxuu qofku argagaxaayo oo musiibadii hayn kari waayey oo adkaysan kari waayey ayuu geerida u tamaniya u jeclaysanaya ta noocaasi marka waa mid xun oo madmuuma wey waa mid xun oo madmuuma marka sabirka masaa'ibta waa in lagu sabraa ajar la niyaystaa la ixtisaabaa yacnii la ogaadaa in shaygani muqadar ahaa aanu baaqan lahayno la ysku siiyaa dhibaatooyinkii yacni markaa cidda wanaagsan ku dhici jirtay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam liyucazi muslimuuna masaa'ibahum almusiibata bi xadiis culammada qaarkood ay quweeyeen ka sheekh ilalbani uu taxsiininayo ibli wa xasan wuxuu sheegayaa liyucazi lmuslimuuna masaa'ibahum almusiibata bi muslimiintu ha isku tacsiyadeeyaan oo ha isku sabir siiyaan musiibooyinkooda musiibada aniga igu dhacaysa musiibadayda bimacnaa geerida marka uu nebi maxamed geeriyooday iyo dhibaatooyinka kale ku dhacayba waa soo gelayaan taa ha laysku sabirsiiyo ya waaya nebiyada markaysa markaa dhibaatooyin badan baa ku dhacay ashaddu nnaasi balaa'an alambiyaa uma alamhalu faalamhal dadka waxaa ugu dhibaato badan shadaa'idda iyo dhibaatooyinka soo maray nebiyada siday u kala fadli badan yihiin bay u kala dhibaato badnaayeen marka dhibaatooyinka waa in lagu sabraa hadday noqoto geeridii inuu jeclaystaa inay lagama maarmaan tahay tacliiq ha geliyo waayo addoonku sida u khayrka badan ma oga cawaaqibtu waa ka daahan tahay waa ka qarsoon tahay ha ku ducaysto allaahumma axyinii maa kaanat ilxayaatu khayran lii wa tawafanii ida kaanat ilwafaatu khayran lii ilaahay ow muddada noloshu ii khayrka taho ii khayr badan tahay i noolee markay geeridu ii khayr badan tahayna ilaahu i oofso oo bimacnaa nafta markaa iga qabo oo geeri i keen xaaladdaas marka qofku daqiiqadda u noolaado dee darajaad buu kasban karaa wax weyn buu ku gaadhi karaa xadiis baa soo arooray tilmaamaaya wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxaa jiray laba nin oo isku wakhti islaamay labadii nin markay isku wakhti islaameen midbaa jihaadkii baa lagu dilay waa istishaado shahiid buu noqday kii kalea sannad ka dambeeyey muddo sannad ah ayuu ka dambeeyey bacda sana ayuu geeriyooday isagu shahaado ma qaadan geeri baa u timi waa dhintay hal sanaanu ka dambeeyey nin saxaabiyaa ku riyooday wuxuu ku riyooday labadii oo jannada galay oo kii aan shahiidka ahayn isagu horreeyo dabeedna markaasaa wuxuu u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu ku yidhi waxaan la yaabay kii aan shahiidka ahayn baa horreeyey xagga darajada ya oo ka horreeyey kii marka waxa weeye shahiidka noqday markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi hadal macnihiisu yahay maxaad ula yaabaysaa dabadii lix kun oo ragcadood iyo intaa intaasu tukaday ramadaanna dabadii waa sooma lixda kun ee ragcadood waxaa laga tilmaamayaa waa muddadii sannadda ahayd faralladiiyo eh, sunnayaashii u tukanayay oo maalin kasta faralka keliya toddobiyo toban ragcadood ah toddobiyo toban marka lagu dhufto waxa weeyaan maalmihii sannadda imisay noqonayaan sunnayaal markay raacaanna imisay noqonayaan markaa lix kun oo ragcadood iyo intaa iyo intaasuu dabadii tukaday bal hadday sannad qura caynkaa tahay bal waxaad ka warantaa markaysa markaa inuu ka wakhti ka badan ka dambeeyana ka warran marka cimriga dheeri qofka wanaagga la imanaya waa u khayr badanta waa u fiicanta waa u fiicanta kelmadda keliya uu yidhaahdo laa ilaaha ila allah sawaabkeeda maxaad u dhigtay salaadda keliya uu tukado maxaad u dhigtay marka waxa weeye yani markaa cimriga dheeri qofka hadduu khayr la imanaayo waa u fiican tahay xadiiska shan boqol iyo labiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo sagaaliyo sagaashane wa can qays bni abi xaazimin qaala dakhalna calaa khabaab ibni arati radia allaahu canhu nacuudu qays waxau yidhi waxaan u soo gallay saxaabigii la odhan jiray khabaab ibni arat baan u soo gallay nacuuduhu xaalannu soo booqanayno oo laga dhigo jumla xaaliya ama laga dhigo su'aal qadaran in lagaga jawaabaayo istinaaf bayaani kaannahu in maxaa ugu soo gasheen sababtu maxay ahayd nacuudu waa soo booqanaynay waqad iktawaa sabca kayaat waxaannu soo booqanaynay walxaal qad iktawaa uu isgubay sabca kayaatin gubitaanno markaa toddoba u isgubay yani loo tiriyey markaa xaal loo tiriyey toddoba gubitaan waxay noqonaysaa xaal bay noqonaysaa xaal ayay noqonaysaa fa qaala wuxu uhi inna asxaabana aladiina salafuu madow khabaab baa odhanaya inna asxaabana asxaabtayadii aladiina kuwaasoo salafuu hormaray wuxuu u jeedaa dhintay madow way tageen adduunyaday ka tageen walam taqusum addunya waxay adduunyada ka tageen oo ka socdeen walxaal lam tanqushum aynay nuqsaamin addunya adduunyadu oo diinkoodii aynay waxba ka dhimin ayay adduunyada ka tageen wa innaa asabnaa maa laa najidu lahu mawdican ila turaab wa innaa anagu asabnaa waxaanu haleelnay maa laa najidu lahu mawdican waxaanaan meel u helaynin adugu waa la macno kollay maalan laa najidu haddii la yidhaahdo xoole aanaan u helayn weeye markana maa la najidu sida nusakha badankoodu qorayaan maa laa najidu waxaanaan u helayn waxaa loo jeedaa uun maalkii ayaa loo jeeda marka waa isla macno wa innaa annagu asabnaa waxaanu haleelay maa laa najidu lahu mawdican waxaanaan meel kale u helaynin ila turaaba camuud mooyaane meel kale aanaan u helayn in ciidda gelinna mooyaane oo bino ka dhigna mooyaane wax kale aanaan u helaynin ayaannu markaa asiibnay bimacnaa xoolo badan baanu hellay oo dantayadii ka badan dantayadii ka badan walowlaa ana anabiya sala allahu aleyh wasalam nahaana an nadcuu bilmowt walowlaa ana anabiya nebigu haddaanu ahaan lahayn nahaana mid naga reeboo noo diiday an nadcuwa inaanu ku ducaysanno bilmowti geeri inaanu ku ducaysanno haddaan nebigu naga reebi lahayn waa naga reebaye la dacawtu bihi geerida waa ku ducaysan lahaa la dacawtu bihi ay bilmowt geerida waa ku ducaysan lahaa uma ataynaahu maratan ukhraa wuxuu idhi mar labaad baanu haddana u nimi khabaab ibnu arad wa huwa yabnii xaa'itan lahu waxaanu u nimi walxaal huwa isagu yabnii u dhisaayo xaa'idan gidaar lahu isaga u sugnaaday uu dhisaayo gidaarkaasoo lahu isaga u sugnaaday fa qaala uu yidhi ina almuslima layu'jaru fi kulli shayin yunfiquhu ila fi shayin yajcaluhu fii hada turaab ina almuslima muslimku la layu'jaru waa laga ajarsiiyaa siiyaa fii kulli shayin shay kastoo yunfiquhu u bixinaayo waa laga ajarsiiyaa ilaa fii shayin shay gudihii mooyaane shaygaasoo yajcaluhu uu ka yeelaayo fii hada turaabi ciiddan gudaheeda mid ku sugan uu ka yeelayo mooye wixii kaleba waa laga ajar bimacnaa hadduu marka ehelkiisa wax siiyo ama uu markaa ku nafaqeeyo yacni markaa wixii uu siiyo waa laga siina cid kale hadduu siiyo waa laga ajar siinayaa wuxuu ehelkiisa siiyo waa laga ajar siinayaa laakiin waxa uu ciiddaa geliyo yacni markaa lagama ajar siinaayo wixii xaajadiisa iyo dantiisa ka badan ee uu marka waxawa binooyin iyo wax ku dhisaayo yacni markaa lagama ajar siinaayo muttafaqun calayhi xadiiska waa la isku waafaqsan yahay wa hada lafdu riwaayada bukhaari lafdigeedii weeyi kan inoo qoranay xadiidkan wuxuu keenay eh, inuu markaa khabaab sheegaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu reebay geeri in lagu ducaysto oo la tamaniyo walowlaa ana anabiya sala allahu alayh wasalam nahaana an nadcuwa bilmowti la dacawtu bih marka baabkii halkaasuu ka hoseeya halkaas ayuu ka hoseeya waxaa laga qaadanayaa ducada geerida lagu ducaystaa in ay markaa tahay manhi waa inay markaa ahayn in lagu ducaysto waxaa kaloo laga qaadanayaa in waxaweeye dhismo dantiisa ka dheeraado intuu u baahan yahay ka ziyaadaa inuu dhiso in laga fiican yahay taasna waa laga qaadanaya taasna waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa gubitaanka dawa ahaan la isu gubayo hadduu qofku u baahdo inay bannaan tahay yacani toddoba gubitaan buu isgubay waqad iktawaa sabca kayaad waxaa soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu reebay gubitaanka oo markuu sheegaayay dawooyinka waxa uu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha dawooyinka ah inay ugu fiican tahay malab la cabbo iyo waxa weeye markaa tuubin laystoobo iyo gubitaan laysgubo saddexdaa nooc markaasaa haddana nebigu wuxuu raaciyey calayhi salaatu wasalaam wa anhaa ummatii cani ilkay ummaddayda waxaan ka reebayaa oo u diidayaa inay isgubaan marka nahyigaasi taxriim ma ahoo lagama tilmaamaayo inay xaaraan tahay inay bannaanayn loogama jeedo gubitaankii hadduu qofku u baahdo cid garanaysaana gubayso waa bannaan tahay inuu isgubaa waa bannaan tahay waxaa soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam in wakhtigiisii in saxaabada qaarkood la gubay ayaa dhacday saxaabada qaarkood in la gubay oo markaa gubitaan lagu sameeyey in nebigu calayhi salaatu wasalaam nin dhakhtara u diray oo markaysa markaa nin saxaabiya dabeedna markaysaa faqataca cirqan wa kawaa ciriq buu markaysagaa saray oo dhiig faasida ka soo daayey waa fasliga waxaa la yidhahdo yani xijaamadu iyadu meelaan marka waxa weyaan xidid ahayn ayaa marka waxa la sarsarayaa ama la tiiftiifayaa dabeedna markaasaa dhiigga faasidka marka hore inta la soo jiido oo markiisaa la soo nuugo markay meeshu soo kacdo ayaa meeshii la tiiftiifayaa ama la sarsarayaa dabeedna markaasaa toobinkii la saarayaa markaasaa dhiiggii laga soo daynaya kaa xijaamaa la yidhahdaa fasdiguna waxa weeye meel ciriqa ah oo la arkaayo inay ciriq tahay ay qofka markaysaa meeshii xanuunaysay ku dhow ayaa xididka la yaro sarayaa la wada goyn maayo laakiin waxaa la doonayaa inuu markaa dhiigga faasidka ka soo baxo ayaa la rabaa dabeedna meeshii baa markaysaa ciriqii in yar la saraya dhiiggii markuu faasidkaa ka soo baxo dabadeed ayaa markaa dabeedna la gubaya marka faqata cirqan wakawaa yacnii xudud buu markaysagaa saray waana markaysa markaa gubay gubitaankan markaa waxa yan meeshu inay isqabsatay iyo dhiigjoojin baa looga jeedaa yacni taas ayaa looga jeedaa dadka markaa gacmaha la gooyo tuugoo kale marka gacanta la jaro dee wax kulul baa gacanta loo gelin jiray ama waxa weeye saliid kulul oo kale oo dee karaysa ayaa xiidadiyo sidaa u furan ayaa sidaa loo gelin jiray markaasay cururuqisku odhan jireen markii looga soo saari jiray markiiba yacni xasmiga saasaa loo samayn jiray dhiig joojin haddii kale dhiiggii baa markaa baxay taasi waxay ahayd waxyaalihii la samayn jiray waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam marka wakhtigiisii marka waxa weeye kayi la sameeyey waa jiraan marka inuu waxaweeye nebigu reebay waxaa laga tilmaamaya in laga fiican yahay wamaa xubi an aktawi ma jecli inaan marka isgubo yacni ma jecli inaanu jeclayn waxaa laga qaadanayaa in laga fiican yahay inuu reebay waxaa laga qaadanayaa inuu karaahatu tansiihi tahay inuu marka dawo ku sheegay wakhtigiisiina la sameeyey yani waxay marka laga qaadanayaa in marka ay nooc taqriira ku jire inay bannaantaa laga qaadanayo inay bannaantaa laga qaadanayo laakiin waxa u sharti ah cidda gubaysaa waa inay tahay cid aqoon u leh waana in lagu rajo badan yahay xanuunkan in gubitaanku wax ka taraayo waa in lagu rajo badan yahay qadarku u baahan yahay wax ka badanna waa inaan la gubin dadku way iska fudaydsadaan gubitaanko qaar aan aqoonba u lahayn baa laga yaaba carruurtii inay iska gubgubaan oo dabeedna dab saa ula dhacaan saa ula dhacaan dhacaan dhacaan yacni saasoo kale ta noocaasi waxa weeye waa haddaan aqoon lagu samaynayn yani waxa weye waa lagu dambaabaya waa lagu dambaabaya yacni qofku marka waxa weeye inuu ilmihii siduu doono isaga gubo dee khiyaaruma leh yacni wakhtiga markaa uu u baahdo oo waa inay tahay yacni markaa cidda gubaysa cid u aqoon leh ka fursan waa waa inay tahay waxaana fiican baa la yidhi ee ama naftiisa ha gubayo ama cid kaleba ha gubaye marka dawo kale laga quusto in gubitaanka xaggiisa loo dhaqaaqo haddii lagu rajo badan yahy inu wax ka taraayo yaa oo aan isaga lagu bilaabin waxaa la yidhaahdaa aakhiru dawaa'i alkayu dawo waxaa ugu dambaysa gubitaanka yacni inta dawo kale la helaayo gubitaankii la samayn maayo inta dawo kale la helayo dawadii kale la isticmaalayaa oo gubitaan lama samaynayo yani taana saas ina almuslima la yu'jaru fii kulli shayin yunfiquhu ila fii shayin yajcaluhu fii hada turaab ila fii shayin yajcaluhu fii hada turaab ma waxaa laga tilmaamaya un dhismihii mise waxaa laga tilmaamaya xoolihii marka meel la geliyo la waayo yani markaa la aasay yacni markaa la aasay ayaa laga tilmaamaya yani waxa weeye kolley culamada qaarkood waxay ku xambaareen xagga markaa in laga tilmaamaayo dhismaha in laga tilmaamaayo oo dhismihii aan xaajo loo qabin in markaa lala yimaado in markaa laga fiican yahay oo markaysa inta xaajada ah qofku u baahan yahay inuu dhisto waa fiican tahay laakiin kii markaa xaajada ka dheeraada ayaa laga fiican yahay bacdina waxay ku xambaareen xoolo la aasayo waxoolu de waagii hore macdanay ka koobnaayeenoo aasitaankaoo kale waxba ma yeelin may ahayn waraaqa la soo sameeyey may ahayn waxay ahaan jireen dahab ama fido ayay ahaan jireen dahab ama fido ayay ahaan jireen waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa yacni marka ciyaadada cidda marka xanuunsanaysa lasoo booqdo iyadana waa laga qaadanaya baabka siddeed iyo lixdanaad baabu lwaraci wa tarki xalaal miiradka ayuu u baab yahay iyo wa tarki waxyaalaha shubahaadka ah ee xalaasha iyo xaaraanta midna aan ku caddayn ee qofkii aan u caddayn inuu ka tago oo ka fogaado qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi wataxsabuunahu hayinan wa huwa cinda allaahi cadiim wa taxsabuunahu waxaa u malaynaysaan sheekada ifkiga a ka sheekaynaysaan iyo marka waxa weeye sheekada markaa ku saabsan caayisho masabidkii la masabiday oo munaafiqiinta qaarkood ay masabideen muminiinta qaarkoodna ay ku kadiyeen sheekadaa la yska wado waxaa u malaynaysaan hayinan wax sahlan inuu yahay baa u malanaysaan id talaqawnahu bialsinatikum yacni wakhtiga carabadiinna markaysa markaa afka markaa aa ku wadwadeen oo markaysa waxaan cilmi idinku sugnayn ay iska odhanayseen oo sheegayseen waxaydaan ogayn aana u malaynayseen inuu yahay wax sahlan wa huwa cinda allaahi cadiim arrinkaasi wuxuu ahaaday ilaahay agtiisa mid weyn ayuu ahaaday mid aad u weyn ayuu ahaaday marka baabka waraca iyo tarki shubahaat xaguu ka khusaysaa aayaddu waxay ka khusaysaa dee maadaama aynay dadkii warkan sheegayey qaarkood aynay u caddayn waxan inay jiraan calal waxay ahayd inay ka xalaal miirtaan oo asalka inuu markaa qof e, dhowrsoonaa oo wanaag lagu ogaa in wax laga sheegaayo dee macsuum buu ahaayoo cismu lahaa cismadii wax jabisa mar haddaan lahayn walow shubahbaha soo baxee waa in asalkii la istisxaabaa oo laga dheeraadaa laga fogaadaa wixii shubhadaa waa in laga fogaadaa waayo shaygii shubhadaa wuxuu noqon karaa shay xaaraanuu noqon karaa shay xaaraana ayuu noqon karaa marka waracu wuxuu ku saabsan yahay waxaan dhibi ku sugnayn baa qofku ka dheeraanayaa si aanu dhib ugu sababin oo dhib ugu dhicin shubahaadkuna wixii uu kala garan waayey maxalaalba maxaaraamba ayuu ka fogaanayaa oo ka dheeraanaya wa qaala tacaala allah waxau yidhi ina rabbaka labilmirsaad inna rabbaka rabbiga labilmirsaad ilaalin buu ku sugan yahay uu ilaalinaayo camallada addoommada uu ilaalinaayo qof waliba muxuu falay muxuu sameeyey ilaahay baa ilaalinaya oo eegaaya oo taalacanaya sidaa uu og yahay baan u abaalmarinaya xadiiska shan boqol iyo saddexiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol eh wa can nucmaan ibni bashiir radia allahu canhuma qaala wuxuu ihi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ihi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo ina alxalala bayin xalaashu waa caddahay wa ina alxaraama bayin xaaraantuna waa caddahay wa baynahumaa mushtabihaatun laa yaclamuhunna kaiiru min annaas xalaashaa cad iyo xaaraanta cad waxa udhexeeya mushtabihaatun umuuro xalaasha iyo xaaraanta mid walba u eg xalaashiina waa shabbahayaano waa u egyihiin xaaraantiina waa u egyihiin labada noocba waa shabbahaano waa u egyihiin laa yaclamuhunna kaiiru min annaas umuuraha mushtabihaadka ahoo laa yaclamuhunna aynay garanaynin kaiirun in fara badanoo min annaasi dadka ka mida aynay garanayn maxalaalba ma aynay garanayn faman ittaqa shubahaat ku kastoo shubahaadka iska ilaaliyo ka fogaado iska dhowra istabra'a lidiinihi wa istabra'a wuxuu u beri noqdaa lidiinihi diinkiisi iyo wacirdihi sharaftiis oo diinkiisuna waa u dhowrmayaa maadaama markiisa markaa shay shubha uu ka fogaaday oo markaa waxa weeye xaaraan inuu ku dhaco dee uu ka baaqday waxaa dhici karta shay aanu garanayn maxalal baa xaaraan baa hadduu ku dhaco in shaygaasi markaa uu noqdo xaaraan uu noqdo aanu garanayn isagu dabeedna markaa diinkiisii ay wax ka yeesho uu ku dambaabo cirdigiisi iyo sharaftiisiina waxba yeelaysa waa ninkii hebel maaragtay wuxuu samaynayey waxay waxaasu samaynay waxaasu ku macaamilayy ya yacni waxa weeye saasoo kale ayaa markaa ka imanayso ee sharaftiisi inayna dhowrmin ee wax laga sheeg sheego baa iyadana ka imanaysa hadduu shubahaadkii ku dhaco siduu shubahaadka isaga caadaysanayana dee marka dambe xaaraantii caddayd buu ku dhacayaa ya waman waqaca fi shubahaati waqaca fi alxaraam waman waqaca ku kastoo ku dhaca fi shubahaati shubahaadka ku dhaca waqaca fi lxaraami xaaraan buu ku dhacaa yacni waxaa loo jeedaa shubahaadkii inuu ku dhaco hadduu caadaysto ou ka caado yeesho dee marka dambena xaaraantiibu ku dhacaya shubahaadkii waa qandare udhaxaysa waa meel u dhaxaysa qofka iyo xaaraantii caddayd bay udhaxaysa hadduu markaa shubahaadkii xaaraanta ka sokeeyey ee aan xaaraan ku caddayn ee ugu caddayn uu ka fogaado dee waxa u dhexeeya qayb baa udhaxaysa isagii iyo xaaraantii gaab baa u dhexeeya ya laakiin hadduu markaa noqoto markaa inuu taa iskaga dhaco oo dee teedkii ama xadkii xaaraanta u gaadho ou yidhaha intani waa bannaan tahay inta ka sokaysa waa bannaan tahay marka dambe wuxuu halis u yahay xaaraantii caddayd inuu ku dhaco karaaci yarcaa xawla alxima nebigu wuxuu ku tusaaleeyey calayhi salaatu wasalaam waa sidii kii xoolaha la joogay xoolaha raacayey oo yarcaa xoolaha ku raacaya xawla alximaa seeraha agtiisa ku raacaya yarcaa waxaa ku bannaan inaad ka sifayso iyo inaad ka xaalayso walaasha iska jinsiye oo raaci mucayana laga tilmaami maayo ya waa raaci markaa sii daysan macnuhu nakiro ka yihi macnaha ayuu nakiro ka yihi oo raaci kasta ayay ku rumoobaysa mid kastaoo xoola raacay oo seere agtiis ku raacay bay ku rumoobaysaaye mid mucayana laga tilmaami maayo marka labadii wajay iska leedahay yuushaku an yartaca fiih yuushaku wuxuu u dhow yahay an yartaca fiihi inuu markaa daajiyo xoolaha Eh, inuu daajiyo eh, seeraha gudihiisa xoolihii de inay galaan mar haddii waxa weeye markaa teedkii ama xadkii seeraha dushiisa uu daajinayo uu doonaayo uun markaysaa markaa halkaa duleedka inuu daaqo marka dambe si yarbaaba baaba xooluhu isaga geli karaan seeraha daf gudihii baabay u galeen ruuxa shubahaadka iska caadaystayna wuxuu ka dhigan yahay ruux dee xaaraantii iska dul jooga yaa dacalkii xaaraanta ka baxsanaa ruux ku sugan oo halkaas ka caado yeeshay marka dambe inuu dalaq yidhaahdo haliisu yahay alaa wa inna likulli malikin xima nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hooyaay boqor kastaba waxaa u sugnaaday seere alaa wa inna xima allaahi maxaarimuh hooyaay seeraha ilaahay waa xaaraamihiisa weeye waa ashyaadu xaaraantinimeeyaa ilaahay seere u ah alaa wa ina fi ljasadi mudqatan idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh hooyaay jidhka waxaa ku sugan mudqatan cadyar wa qadra maa yumdaq waa in mar la calaaliyo kale ayuu la egyahay cadkaa yaroo idaa salaxat hadday hagaagto salaxa aljasadu kulluhu jidhka dhammaantii wada hagaagayo salaxa iyo saluxa labaduba bannaan laamka in la godo iyo in la kordhigo laakiin waxaa fasaaxo badan oo sii fiican in la kordhigo wa idaa fasadat hadday kharribantana cadkaa yari hadduu kharribmana fasada aljasadu kulluhu jidhka dhammaantii waa kharribmayaa alaa wa hiya alqalb cadkaa yari qalbiga weeye waa wadnaha wadnaha weeyaan muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsanyahin bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wa rawayaahu min turuqin bialfaadin mutaqaariba waxaana bukhaari muslim xadiiska soo wariyeen min turuqin dariiqyo kala duwan bay ka soo wariyeen yacnii asaaniid kala duwan bialfaadin mutaqaariba waxay ku soo wariyeen erayo isku dhow oo alfaad iyo tacbiiraadku ay isku dhow yihiin oo macno ahaan ay isu dhow yihiin xadiidkani wuxuu tilmaamayaa waa axaadiistii macruufka ahayd weeye culamada qaarkoodna ay ku dareen usuusha islaamka inay ka mid yihiin ay ku dareen oo bacdu ahlicilmi ay yidhaahdeen usuul yani marka ama usuululcilmi waa afar xadiis culamada qaar baa xadiiskan markaa kaga dhigay afar oo yidhi waxa weye afartuu ka mid yihi afarta ayuu ka mid yihi taasna waxa weeye waa macnaha xadiisku siduu u ballaarhan yahay ayaa laga qaadanaya xadiisku wuxuu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay xalaashuna inay caddahay xaaraantuna caddahay xalaashii caddayd iyo xaaraantii caddaydna waxa dhexdooda ku sugan umuuro mushtabihaad ah waana xalaasha cad iyo xaaraanta cad dad fara badan agtooda aan uga mid ahayn oo xalaalna uguma cadda xaaraanna uguma cadda taasoo dad fara badani xukunkeeda aynay garanayn ya mushtabihaad marka ashyaada mushtabihaadka xalaashiina waa u egyihiin xaaraantiina waa u egyihiin gees waxay uga egyihiin xalaashii gees kalena waxay uga egyihiin xaaraantii qofkii garanaayey xalaasha cad ama xaaraanta cad bay ugu jirtaa mushtabihaadkani mid ay dadkao dhan mushtabihaad ka wada tahay maaha waa nisbi waa mushtabihaad nisbi ah nisbada dadka qaarkood bay mushtabihaad u tahay qaarkoodna xalaasha cad ama xaaraanta cad bay labada mid ugu jirtaa ya yacnii idaafa ahaan nisbada dadka qaar bay u tahay waxaana caddaynayaa laa yaclamuhunna kasiirun min annaas waa inay garanayaan in fara badanoo dadka ka mid a ah. waxaa laga fahmayaa hayru lkasiir intaa badane aan garanaynin ee labada midna aynay ugu caddayn in kaloo aan ahayn oo labada mid ay ugu cadday baa jira ama xalaasha cad ama xaaraanta cad labada mid ay ugu jirto laa yaclamuhunna kullu nnaas lama odhanayo jamiicu nnaas waxa lahi kasiirun min annaas hayrulkasiir baa baxay marka qofkii waxa weeye garanayay masalada xukunkeeda oo xalaasha cad ay ugu jirto isaga nisbadiisa mushtabihaadu ma ahaa inuu ka fogaadaana ma saarna qofkii ogaa oo garanayey inay xaaraanta cad ka mid tahayna isaga nisbadiisa mushtabihaad uma aha qatcan inuu ka fogaado weeye markayn labada midnaba ugu caddayn min baabi tawarruc uu ka xalaal miiranayo ayuu markaa uga fogaanaya oo sida fiicani ay tahay inuu ka fogaado ya hadday xaaraan ugu caddaato inuu ka fogaadaa waxay ku noqonaysaa mid waajib ku ah saasay noqonaysa marka ashyaada mushtabihaadka ah dheeraanshaha marka horeba laga dheeraado waxaa ku jira markaa istibraac qofkii uu baraa'a dalbaayo diinkiisii iyo cirdigiisuba inay u badbaadaan si aanu u noqon marka waxa mid ay dadku marka waxaweyan yani ay yacni marka mudqa mid ay dadku calaaliyaan waxaa loo jeedaa mid ay dadku marka wax ka sheegaan waxaasuu sameeya waxaasuu caynkaasuu sameeya saasuu ku kaca marka ashyaadaas wax alle wuxuu roofu garan waayo oo isku qabto ma xalaal ba ma xaaraanbaa waa inuu ka fogaadaa waayo xalaal inuu ka tago waxay ka sahlan tahay xaaraan inuu ku dhaco yaa yacni xalaal inuu ka tagaa waxay ka sahlan tahay xaaraan inuu ku dhaco marka intuu xaaraan ku dhici lahaa xalaale ha seegto shay bannaan ha iskaga tago ha seego shubahaadka kii caadaysta ku noqda oo iska caadaystaa halis wuxuu yahay xaaraantii caddaydna inuu ku dhaco ma ninkaa xoolaha daajinaya seeraha agtiisoo kale uu shabbahaayo xooluhu marka dambe si yar bay isaga gelayaan seerihii seerihii u gelayaan wuxuu kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam boqor kasta wuxuu leeyahay seere seeraha ilaahay waa ashyaada uu xarrimay baa u seera ah boqor kasta inuu seero yeeshaa mashay sharciyaba maya sharci ma nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa xima ila lilaahi walirasuulih seera jiro ilaahay iyo rasuulkiisa seero loo seereeyey mooyaane seere kale ma jiro bimacnaa maslaxo caama wax seero looga dhigay mooyaane seero shakhsi seeran karaa ama boqor ama shakhsi caadiiba seeran karaa ma jiro xadiiska saxiixa nebigu wuxuu sheegay laa xima ila lilaahi walirasuuli ya yacni seero kale ma jiro haddaba maxaa lagu xambaarayaa alaa wa ina likulli malikin ximan waxaa lagu xambaaraya waa min baab alikhbaar bilwaaqic sida dhacdee qaalibka ahayd buu ka warramayay nebigu calayhi salaatu wasalaam ee macnaheedu maaha inay bannaantahy inuu sheegaayey maaha shayga uu nebigu sheego calayhi salaatu wasalaam oo min baab alikhbaar bilwaaqica in laga qaadanayo inay bannaan tahay min alkabaa'iri an yashtima arajulu waaliday wa fii lafdin an yalcana arajulu waaliday qaaluu wa kayfa yashtimu arajulu waaliday qaala yasubu aba arajuli fayasubu abaah ya kabaa'irta waxaa ka mida nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninku inuu caayo ama nacdalo aabbihii hooyadii markaase waxay ku lehaen rasuulkii ilaahayow sidee buu ninku aabbihii hooyadii u caayayaa yacnii ciddii laga beeray ee waalidadii ahayd ee xaqa weyn ku lahayd inuu caayaa miyay dhacaysaa si kale u caayayaa caybuu u sababayaa ninbuu aabbihii caayayaa markaasaa ninkaasina ku jawaabayaa inuu aabbihii caayo marka cayda aabbihii waa u sababay mar hadduu cayda aabbihii u sababay kaannahu isagu inuu caayay almutasabibu kalmubaashir waata qaacido culammadu ay yidhaahdaan ka mutasabibkee wax sababaa ee wuxuu la mid noqdaa ka mubaashirka ah waa axwaasha qaarkooda ama haalibka ayaa laga tilmaamaya marka dee qofkii aabbihii la caayey inuu ku jawaabo qofka caayey aabbihii isaguna inuu caayo ou yidhahdo aabba la caayo aabba la caayuu leeyihi dee ma bannaanaa wala tasir waasiratun wisra ukhra nafna naf kale dembigeed xambaari mayso haddana nebigu muxuu u sheegay wuxuu u sheegay min baab alikhbaar bilwaaqic waxa dhaca ayuu nebigu ka warramayey calayhi salaatu wasalaam ee macnaheedu ma ahayn way bannaantay muraadku ma ahayn halkanna waa saas oo kale boqorradu inay markaa iyagu naftooda wax u seertaan mid u bannaan maaha sida dadka kale aynay ugu bannaanayn laa xima ila lilaahi walirasuulih ilaahay seerihiisi waa muxaramaadka weeyi markaa saas aawadeed haddii boqorradaba seerahooda layska ilaaliyo cuquubadooda iyagoo laga baqaayo seerahooda aad looga fogaado si aan dadka kale looga fogaanoo laysaga ilaalin boqorka weynada badan oo allaah ah seerihiisa in layska jiro muxaramaadka ah oo aad looga fogaadaa ka sii awlaysan wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka jidhkiisa waxaa ku jira cad yar cadka waxaa loo jeedaa wadnaha loo jeedaa haddii cadkaasi hagaago jidhku waa wada hagaagaya hadduu cadkaasi kharibmana jidhku waa wada kharibmaya waana qalbiga waa xadiiska laga qaadanayaa maamulka jidhka la maamulaayo iyo awaamirtuba inay ka soo baxayso qalbiga ka soo baxayso oo qalbigu uu yahay melikulacdaa xubnaha boqorkoodii inuu yahay yacni nusuustu waxay ku xidhaysaa qalbigay ku xidhaysaa xadiidkan iyo adilada kaleba saasaa ku soo aroortay ay tilmaamayaan saasay tilmaamayaan waxaa laga qaadanayaa qofka hagaaggiisa iyo kharribnaantiisa mid walba inay ku xidhan tahay qalbiga waxa ka soo fula waxaa qalbiga ka soo fula ayaana markaa jidhka kalena saamaynaya waxa laga qaadanayaa daahirka iyo baatinku inay isku xidhan yihiin qofka haddii qalbigiisu wanaagsan yahay jidhkiisuna inuu wanaagsanaanayo waxa ka soo fulaya jawaarixdiisana inay fiicnaanayaan waxa uu ku hadlaya inay wanaagsanaanayaan waxa uu samaynaya inay wanaagsanaanayaan altalaasum bayna aldaahiri waalbaatin daahirkiiyo baatinku inay isku xidhan yihiin qof waxalla waxa ka soo fulaya uu samaynaya ay khariban yihiin o qalbigaygu waa wanaagsan yahay qalbigaagu hadduu wanaagsanaan lahaa waxa kaa soo fulayaana waa wanaagsanaan lahaayeen ya yacni ma dhacayso inuu markaa yidhaahdo qalbigaygu waa wanaagsan yahay laakiin marka camalkayga iyo odhaahdayda iyo waxaan ku hadlayo iyo waxaan samaynayo ayaa xune ruux niyad wanaagsan oo qalbi wanaagsan baan ah dadka qaarkood marka la waaniyo waxyaalaha qaarkood laga waaniyo waxay ku leeyihiin ilaahay waa qalbi shire ilahay qalbigu eegaa qalbiga ayuu eegaa dee qalbiga keliya ma eegee qalbigii camalkaba waa eegaa in allaha laa yanduru liajsaadikum walaa ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey ilaahay ma eegaayo jidharhkiinna iyo siday u xoogga badan yihiin iyo muuqaaladiinna iyo siday u qurux badan yihiin iyo xoolihiinna iyo siday u fara badan yihiin laakiin wuxuu eegayaa qalbiyadiinna iyo camalladiinnu eegayaa wa acmaalikum waa ku jirta riwaayada fi saxiixi muslim marka waa qalbi jiro keliya sax ma aha qalbigii camalkaba ilaahay waa eegaa labadaba yacni ilaahay waa eegayaa qofkana waa ku abaalmarinaya waxaa laga qaadanayaa warka ay yidhaahdaan qolyaha dhakhaatiirtu ay sheegaan oo ku saabsan waxa weeye maamulka jidhka waxa iskale maskaxda wixii maskaxda ka soo fula ayaana jidhka eh, ka dhacaya marka noocaas inaanu sax ahayn liannahu mukhaalifun linusuus ya waxay leeyihiin yacni qalbigu ama wadnuhu dhiigga ayuu u qaybiyaa jidhka dhiigga ayuu u qaybiyaa laakiin maamulka maskaxdaa leh maskaxda ayaa maamulka leh saasay yidhaahdaan marka taasi nusuustay khilaafsan tahay sida saxani waxay tahay sida nusuustu sheegayso yaa waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu sheegaayo waxyi ilaahay buu ku sheegay ilaahay khalqiga abuuray ayaa u sheegay saas inay tahay alaa yaclamu man khalaqa yacni miyaanu ogeyn kii khalqiga abuuray cidduu abuuray miyaanu ogeyn waa og yahay allah baa yaqaan dhakhaatiirtu tajribada ay sameeyeen wixii uga muuqday tajaaribta ay samaynayaan ayay marba yidhaahdaan yacnii waxay markaa waxa wakhtiyada qaarkood eh, sheegaan marar dambaa markaa khilaafkeedu u caddaadaa markaasay haddana ka tanaasulaan sida ashyaa badan ba ay saa u soo mareen ya nebigu calayhi salaatu wasalaam ashyaa badan buu ka warramay oo xataa wakhtiyada qaarkood ay odhan jireen yacni waxa weeye sida iyo sidan bay tahay si kale ay ku sheegi jireen yani waxa weeye ilmaha marka uu calool gelayo biyaha markaa ninka iyo biyaha qofka dumara labadoo isla jira in laga abuuro dhakhaatiirtu ma aqoon miday yaqaaneen maaha beri dambay ogaadeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam hore uu sii sheegay bal qur qur'aankaabaa lagu tilmaamay min nudfatin amshaajin amshaaj waa maxay waa akhlaad maxaa isku qaldan biyihii markaa ninka iyo biyihii qofka dumarah ayaa isku dhafmaya labadoo isla jira laga abuuray min nudfatin amshaajin ay akhlaadin yani waxaa la yskaga qalday min maa'i arajuli wa min maa'i ilmara iyaguna waxa weeye qarniyaal bay waxay lahaayeen maya gabadhu biyaba ma leh nabiguna axaadiista waa ku sii caddeeyey awa fabima yushbiha alwalad haddaa ilmuhu muxuu ugu ekaado haddaynay biyo lahayn yacni markay gabadhii weydiisay ummu sulaym markay weydiisay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku tidhi hal cala almar'ati guslun ida ixtalamat qofka dumara maydhasha ma saaran tahay hadday markaa ixtilaamto oo dee markaa waxa weeye ay galma ku riyooto ina allaha laa yastaxyi min alxaq markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nacam idaa ra'at ilmaa haa hadday biyo aragto way maydhanaysaa maydhashaa saaran hadday biyo aragto maydhashaa saaran markaasaa awa taxtarimu almar'a su-aashaa kaley weydiisay marka ummu salama qofka dumar miyay ixtiraamtaa markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaa muxuu ilmuhu ugu ekaadaa ilmuhu marna wuxuu ekaanayaa yacnii aabbihii iyo adeeradii iyo awowgii iyo xaggaas ekaanaya marna wuxuu ekaanayaa xagga marka waxa hooyadii iyo abtiyadii buu u ekaanaya ya abtiyadii ayuu markaa u ekaanaya marka dee waxay u qabeen in qofka dumari ayna biyo lahayn ayay markaa u qabeen waxaa laga abuuraa un biyaha ninka inay tahay saasay u qabeen qarniyaal bay sidaasii odhanayeen oo lahaayeen saasi sax ma ahe waa caynkan waa caynkan ya akhiiran waxay ogaadeen inay qarnigii siddeed iyo tobnaada akhirkiisii ahayd baan u malaneen ayay waxay ogaadeen qofka dumari inay biyo leedahay labada biyo iyaguna in laga abuuro ilmaha saasay ogaadeen calaa kulli xaal sida nusuustu sheegaysa waa in la ictiqaadiyaa wararka khilaafsan ee nusuusta ka hor imanaya waa inaan la maqlin oo la aqbalin halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk